الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون aadakani baa bayaani kiradi taxriimi lguduudi khiyaamada ama xaditaanka qaniimada wax laga xado intaan la qaybin xaaraamnimadka ayay xaaraam tahay bal adeyga uu aad iyo aad u adag yahay xaaraamnimadkaasi oy dembi aada u weyn tahay taas buu caddaynteedii buu baabkeedii yahay wa annahu laa yadkulu inaanu gelahayn aljannata jannada ila lmu'minuuna dadka mu'miniinta ah mooye cid kale inaanay jannada gelahayna bal bayaankeedii ayuu baabkiisii yahay xadaثanii زhayr بن xرb qala xadaثna hashim بن الqاsim qala xadaثna عكrimaة بن cmاar qala xadaثanii simak بn الxanafiy abu زmayri qala xadaثanii cabdاللahi بن cabاsi qala xadaثanii cmar بن الخaطاab sanadka dhammaan waa rag aan soo wada aragnay hashim بن الqasimkana waa ninkii laqabkiisu qaysar uu ahaa kunyadiisana abu nadri aada ugu shuuroobay ilaa muqadimadii aan soo haynay baan soo arkaynay ikrimat bnu camaar iyo simak iyagoo sina isugu xiga simak ibn lwalidna waana isla reero reer yamaamo isku ahaayeen waxa weeyaan <clears throat> waan adigu soo maray labadoodna waa taabiciintii bay kaba mid yihiin oo laba noo siqaat ah wal aan hore usoo sheegnay cikrima markuu yaxya bn abi kasiir ka warinaya riwaayadiisa idiraab ku sugan yahay ee laakiin sida kale uu siqo u yahay waxaa kaloo sanadka ku wada sugan laba صaxaabi oo cabdullahi bnu cabaas maanta wuxuu xadiidka ka warinaya cumar bn الkhadaab oo laba صaxaabina waa ku jiraan iyo laba taabici labadaasaa ku jiro labada kale midna waa atbaacu taabiciintii midna waaba ka sii dambeeyey oo dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay qaala wuxuu yihi cumar ibn lkhadaab lama kaana markii uu markaa dhacay ee uu sugnaaday ama dee yowmu khaybara maalintii khaybar ayay aqbala soo qaabileen khaybarna dee horena waaban usoo yar aragnay waana meel dee macruuf ahayd oo madiina waqooyigeeda ku taalloo yahuudi ay degaysay rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh sanadii toddobaad madaxeedii bishii koobaadba ayuu furtay halkaa khaybar <clears throat> imika kolley kaanadana taamo weeye oo imika uma baahna khabar iyo taas macnaa waqaca ama xasala ama wujido taas bay noqon oo kaanadu markay taamo tahay iyo akhawaadkeed faacil bay ku kaaftoomaanee khabar uma baahdaan ayaa aqbala nafarun koox baa soo qaabilay min صaxaabati الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay asxaabtiisii ka mid ahaa faqaaluu waxay yidhaaheen fulanun hebel shahiidun shahiid weeye fulanun kolley caadifka waa iska qadaran yahay wa fulanun hebella shahiidun shahiid weeye bay yidhaaheen xataa maruu ilaa ay mareen maritaanka halkani waa xagga sheegitaanka ayay ku mareen waa dikri ahaane maaha maritaankii dee socodka ahaa xataa maruu waa dikrigii iyo cidday sheeg sheegayeen weeye ilaa ay mareen calaa rajuli nin oo faqaaluu waxay idhaaheen fulanu shahiidun macnaa dadkii muslimiinta ahaa ee la dilay gaaladii markii lala dagaalamayey khaybar lagu dilay bay ka warramayeen rasuulka ilaahay bay u yimaadeen hebel waa shahiid bay yidhaaheen haddana nin kaley magacaabeen oo hebel waa shahiid bay yidhaaheen ilaa ay soo mareen oo yidhaaheen xaggii markay sheegitaankiiba ay ku mareen nin kale oo yidhaaheen fulanun dee kolleyna waa u magacaabeen rasuulkii ilaahay aftiga fulanna de waa taan hebel ba nidhaahno kolley hadduu muanasayna fulanatu baa la idhaah laakiin culimmada luqada waxay soo naqliyaan haddii dee dad ay tahayna al lama geliyo oo dee fulanun iyo fulanatu ama fulanatun bay noqonaysaa hadday bahaa-imta tahay iyaga naftooda waa loo isticmaalaaye laakiin al baa la raaciyaa oo dee alfulanu iyo alfulanatu ayay bahaa-imta ay noqonaysaayo ay soo naqriyaan dee inuu la odhanayo rakibtu lfulana na waa dee neefkii hebel habaan fuulay ama xalabtu lfulanata heblo ayaan lisay oo bal matalan markaa markay bahaaim tahayna al buu leeyahay markan ay anaasi ama dee dad ay tahayna al ma laha oo saa dee waayo markaa fulanun waa luqada carbeed sa ay tahay <clears throat> fulanun fulanun shahiid markaasaa ninkii dambe markay soo gaadheen ay magacaabeen ay yidhaaheen waa shahiid macnana ay yidhaaheen dee kol haddii dagaalkii baa lagu dilo waa ahlu janna arrintoodu tahay ayaa faqayne shahiidku u ahaanayeen faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi kalaa waa zajri ahaan iyo iyagii buu ka joojinayaa u diidayaa oo waxa weeye ha odhanina hebel waa shahiidtaa ha odhanina weeyaana waa zajri ha odhanne waa iyo macnaa dee waa shahiidan meesha waxaa la socda oo ka dhigan tahay inay uxukumayaan min awali lagu halayo uu horeynba jannada inuu gelayo taa ay uxukumayaan tii buu u diidayaa rasuulka ilaaha odhanina hebel waa shahiid buu idhi waa maxay markaa uu rasuulku ugu diiday inii anigu waa sababtii waa jumlada istinaafiyaa laakiin de waxay bayaan bay u tahay sababta sajrintan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyaga ka sajrinaya inay uxukumaan shahaado iyo janno inay uxukumaan oo wuxuu uhi inii anigu ra waan arkay ninkan aa leediin waa shahiid fi naari naartaan ku arkay waana calaamtii nubuwada ilaah baa tusay daalacsiiyey naarta ayaaban ku arkay maxaa waana dagaalkiina lagu diliyo taasi shake kuma jirino waa nin la dilo gaaladii iyadoo lala dagaalamaya ama dagaalkiibu ku dhintay naartan ku arkay fii burdatin ay bisababi fid waa ama dee bmanaa dee sababiyada lamid ahayd si dee dakhalat imra'atun annaara fii hiratin ti oo kale waa bisababi hiratin waa fii burdatin bisababi burdatin waa maro sababteed qallaha uu xaday khiyaansaday oo intii aan khanaa'imtii la qaybin uu ka sii qaatay aw amase caba'atin labaduba waa dee marooyinka ay xidhanayeenuun uun hurdadu inta badan dadka acraabta xidhanaya yidhaahaan mara dee waxa weeyaan ay awqaadda qaarkeed guntan jireen hadday doonaanna huwan jireen weeye oo dee dadka acraabta ay xidhan jireen inta badan caba-adna waa iyadna kisa un mare la huwanayay une macnuu waxa weeyaan markii gaaladii laga qaalib noqday waxyaalihii la hele khanaa'imta ahaa waxaaba u badnaa malaa iyada khaybar waa magaalay hayd degan oo dee inay xoolaha ay dhaqanayeen iyo waxyaalahaasi may jirin waxyaalaha ay beerahooda ku qodanayeen un mooyaane lacag iyo waxyaalo sidaas iyo dahabna sida inoo soo socota lama helina amtico iyo alaabo dee dhulka mooyaane ayaa wixii u badnaa leh ahaa marka wixii laga helay gaaladii ee khaniimada ahaa dee khaniimana waxaa gaalada dagaalka laga helaa la yidhaah ee xukun bay xagga sharciga leedahay oo horta shan meelood baa loo qaybiyaa meel ayaa gooni loo saaraa meeshaasna waxaa loo sii qaybiyaa shan oo dee waxaa lagu qaybiyaa si ilahay hi waclamuu anama hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu khumuska anta soo hadhay oo afar shantaa meelood marka loo qaybiya afar meelood ahaan dadkan iyagu dagaalka ku jiray ayaa loo qaybiya oo dee ba markaa iyagu yeelanaya haddaba intaan qeybtu ku dhicin waxana ay dadkii ka wada dhexeeyaan khumuskiina uu ku jiraba ama haddii xataa khumuskii laga saaray weli dadkii aan loo qaybin wixii laga qaato ee cidi ay ka qaato de ayaa guluul lagu magacaaba markaa guluulku waa khiyaamada ama xaditaanka kaniimada wax laga xado gaar ahaan weeye kolkol dee macno ka acamsanna waa loo oo khiyaamo dhammaanteedba iyo waxaa qarsoodi loo qaadayo gulul waa la yidhaaha haddaba ninkani alaabtii dee waxa qaybi ugu dhacday maaha wixii aan weli la qaybin buu maraa waaba wax weyn maaha maradaa yar buu ka qaatay tii buu iska dee waa waxaasuu xaday rasuulka ilaahina ilaah baaba tusay waa aclaamtii nubuwada iyadiibaabuu naar ku galay shahaadadii iyo wixii iyadii baa ka hor joogsatay wixii uu ku mudan lahaa ama shahaadadiiba ka hor joogsatay rasuulku markaa wuxuu uhi fii burdatin gallaha aw caba'atin uma qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi ya bna alkhadaabi ina khadaabow cumar buu la hadlaya idhab tag oo fanaadi dhawaaq fi naasi dadka dhexdooda ka dhawaaq oo waxaad ku dhawaaqdaa anahu laa yadkulu اljannata ila اlmu'minuun habeen dhaweyd baan soo haynay inaan anahu iyo inahu labadaba banaanto marka anahu la yidhaha kolley babaa iskaba qadaran oo waxaad ku dhawaaqdaa anahu bianahu laa yadkulu inaanu gelahayn aljanata ila almu'minuuna mu'miniin mooye cid kale janno ma gelayso dee taasna waa bilijmaac qaala wuxuu yihi fakharajtu waan baxay fanaadaytu waan dhawaaqay oo waxaan ku dhawaaqay alaa hooyaay macnaa dadkii buu baraarujinayaa si hadalkan u fahmaan inahu shaniye laa yadkulu ma gelaya aljanata jannada ila almu'minuuna mu'miniin mooye xadiid kale oo isna la macnaah ayaa inoo soo socdo waxaan dee ka qaadanayna axaadiisa marka dambe aan wada eegeynaa wuxuu yihi markaa imaamkii muslim raximah اllahu taعaalى xadaثnii abuلظaahiri qala akbaranii bn wahbi can malik bni anasi can hawr bni zaydi الdu'aliyi ama diriy can salimi abilkaysi mawla bni mudiicin can abi hurayrata sanadki sida oo kale horeynu usoo wada aragno nin cusubi ma jiro abuظaahir axmed ibn cumarna kitaabka bilowyadiisiiba on kusoo aragno nin reer masr ahaa oo dee waxa wey ibn abi sarx axmed ibn daahir cabdالlah ibn wahbina waaba imaam isnaan habeena kasoo yar waranay malik ibn anasna waa imam dar hijra labada nin kale thawr waatan lahayn magacan thawr oo kale bism xayawaan min almacruuf waa isaga un baabale imaka صaxiixa <clears throat> fawr bn zayd duali iyo adili habeenkii dhaweydeen abulswad duali waa isla reerba sida la yidhaaha ee ayaynu soo noqno labada wejba inay banaan yihiin dee bal markaa reerkaa markuu yahay salim abilkaysna waa nin taabiciya kolley bukhaari iyo muslimna riwaayaat buu leeyahay aan tobaneeyo ama dee inta badan sagaal iyo sagaal baa dhici karta horta bukhaari sagaal buu ku leeyahay muslimna waa meelahaasun dhammaanba riwaayaatkaasi abu hurayra unba wax ka wariya cid kale isagoo wax ka warinaya kuma sugna magaciisuna dee kunyadiisan buu aada ugu shuhroobay magaciisuna waa salime aabihii lama yaqaano se laakiin magaca aabihii ibnu mudicanna waa nin adigu qoraysh ahaayo dee mawlihiisa ma xoreeyeyba oo cabdillahi ibnu mudic la odranayey kolley habeen dhaweyne iyadoo sana waan usoo wada aragnay une xa waxadahana qutaybatu bnu saciidi wahada waxaa kaloo noo waramay qtaybaة بnu سacيid waana kan kani waa xadiiskiisi muxuu jeeda wahada waa lafdiga soo socda xadiiثu xadiiثu qtaybata waa qtaybe xadiiskeedo macnuu markaa waxa weeye laba sheekh buu muslim xadiiskan ka wada wariyey mid waa abuطaahir midna waa qtaybaة بnu سacيid labadoodu dee xadiiskan way wada leeyihin oo way wadaagsadeen in sheeka qtaybe iyo de waa tanna way noo soo socotaa cidduu ka warinaya xagga dambey kuba kulmayaan thawr bay kuba kulmayaan lakiin lafdiga inoo soo socdaa waa lafdigii qtayba ama abuطaahir xadiiskiisu macno ahaan buu markaa noqonaya wuxuu yihi markaa qtayba xadaثna cabdالعaزيز yaعni بna mحamedi wa cabdالعaزيز darawrde isnaan soo aragnay can thawri can abilkaysi can abi hurayrata qaala anahu qaal kharajnaa waanu baxnay maca الnabiyi slى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay maciisaan baxnay ilaa khaybara khaybar baananu u baxnay fafataxa allahu calayna ilaah baa noo furay oo dee nimankii yahuudda ahaa waanu ka qaalib noqono ilaah baa noo furay falam naqnam maanaan haniimeysan oo haniime ahaan umaanaan helin dahaban walaa wariqan dahab ama fido wariquna waa fidadii maxaan helay hanimna waxaan hanimaysanay oonu iyagii kaba helay almataaca waa alaabo wadacaama cunto iyo wasiyaaba dhar oo dee xoolana iyagu may dhaqanayno dadka basaatiin bay lahaayeen timir aada u badan iyo dee waxaa kale iyo bal taas bay lahaayeen dhulkaas ay beeranayeen dee waana dadka iyagu kollay tijaarana lahaayoo amtica iyo dhar iyo waxyaale lakin lacagna markaa kamay helin ama dahab kama yeeline alaabahaasaan helnay uma اnطalaqna waxaanu u kacnay ila lwaadi ujeeddadu markii dee fadxigii dhammaaday halkaasna khanaa'imtiiba lagu qaybiyey waa dee mud ayaama la joogay ayaa rasuulkii ilaahay isagoo ciidankii hogaaminaya ayuu waadi waadi اlqura la odhanayo iyaguna wey yahuudiya baa deganaadee bal wixii kale la degaanaadaba ayuu rasuulka ilaahay xaggiisii u kacay si bal isagana uu furto waadigu waa waadi اlqura xadiidka waan wadi doonaaye lakiin cibaarada ugu horeysa kharajna maca الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam ilaa khaybara rasuulka ilaahay maciisii ayaanu baxnay anagoo khaybar ku socono saasay cibaaradu tahay bukhaarina riwaayaadkiisa qaarkood taasi way dhacday barhna dee iftataxnaa khaybara ayaa dhacday nooc yar ishkaal baa jira cibaarada oo waxa ay tahay abu hurayra habeen dhaweydna waan soo yar haynay iyadoo dee lafti kale mar aan ku yar joogsanay abu hurayra markaas waktigaa dagaalku dhacay ma joogin isagiyo dadkii la socday waxay yimaadeen dagaalka oo dhamaadee weli aan khanaimta la qaybin madiine ayay yimaadeen isagoo reer waxoogaa ayaama qoysas dee adugu badan oo reer dawsa ay wada socdaan madiine markay soo gaadheenna nin sibaax ibn curfudo la yidhaahaa ayaa uu rasuulkii ilaahay dee kaga sii tegey madiine dadkana tukinayay kiibaa intuu sahiya soo siiyey bay rasuulka ilaahay khaybar kusoo gaadheen cibaaradana waxay noogu sugan rasuulka ilaahay inagoo maciisaan u baxnay khaybar baanu u baxnay aimada qaarkood waxay ka dhigaan sawr ibnu zaydka inoo soo socda ama sanadka inooguba sugnaa du inay lafdigan waham ahaan ay ugaba dhacday oo laftigan de ah rasuulka ilaahay inay laba baxeen salawaat ullahi wasalaamu calayh lakiin horta asalka qisada iyo waxaa laynoogu soo naqlinayaa waa ninkan waa dilqure lagu dilay isaguna guluulka laba yimi rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sheegay in dee uu cadaaban yahay oo la cadaabayo guluulkaa loo cadaabayo taasi waa qisa inoo sugan eh. waa cibaaradan un kharajna kolley ibnu isxaaq oo kale lakin de bal ibnu xibaan iyo rag kaleo iyaguna kutubta axaadiista lih laftigoodu isagu waxa weeyaan tan ma ahayn be waa insarafna maca nabiyi salى الlahu عalيه wasalam waa min khaybar o de kharajna ilaa wadi lqura iyada wax ishkaali ma jiro inay dee taas tahay ay ka gadoomeen un khaybar waayo khaybar uu la joogay markii dambena waa raacay wadi lqura waa usii raacay khayr baan halkaa kaba tagnay oon rasuulka ilaahay maciisa anagoo iyada ishkaal ma jira waa cibaaradana kharajnahay lakin asalka qisada waa lafdiga un mooyaane waa wax inoo sugan balse riwaayaad kalena way jiraan bo barhkood ay thawr markaa kaba dhigeen halka nooc yar waham inay tahay macnu uu yahay un de waa rasuulka ilaahay maciisa anagoo ayay khaybar kaba tegeen oo waadilqura ay u baxeen ama ay kaba gadoomeen khaybar bay kaba gadoomeenba oo insarafna maca nabiyi salى الlahu alay waslam min khaybar ilaa wadi lqura marka wuxu uhi wa maca rasuuli llaahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay maciisana cabdun adoon ba ahaa lahu isaga usugnaaday macnaha rasuulka ilaahay waxaa la socday oo dee markaa hore khaybarna laba tegay adoon uu lahaa oo wahabahu uu uhibeeyey oo usoo hadiyeeyey lahu rasuulka uu siiyey rajulu nin min judaama reerka judaam la yidhaaho ee shaam iyo degi jiray kaba mid ah oo yudca waa ninkan judaam reer judaam ee rasuulka ilaahay hadiye ahaanta ugu soo diray ama hiba ahaanta cabdigan yudcaa lagu magacaabo rifaacata bna zaydin oo min bani dubaybi waa jirib dee reer judaamkaa mid a ah jiribkaa kaba ahaa adigu nin dee markaas rifaacatu bnu zayd la odhanayey ayaa waxa weeyaan kolley odayaashii iyo dee madaxdii reerkaas ahaa ayaa rasuulka ilaahay hadiye ahaan ugu soo diray rasuulka ilahayna hadiyada waa ka aqbalay markaa kan oo waa ukhidmeynayo uu la socday wuxuu uhi aba hurayra falama nazalnaa markaan degnay alwaadiya waa waadigu waa waadi lqura imaka halkan aan degnay ayuu qaama kacay cabdu rasuuli llaahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay addoonkiisii yaxullu xaal uu furfurayo oo dee waa raxlahu waa wixii dee raaxiladiisii kooraheedii iyo wixii saarnaa iyo wixii u dul yaalay ayuu ka dejinayo adigu rarkiibuu kaba dhigayey macnaa waa halkaas soo gaadheen ayaa la degay degitaankiina rasuulka ilaahay raaxiladiisii ee raxligii saarnaa ee raxligii iyo wixii kale dee dul yaalay waa ti uu fuushanaa ayuu dhig ka dejinayay oo lafdigabaaba yaxudu raxlahuba dee isna saxiixa ku sugan macnaa wuxuu neefkii ama raaxiladiisii buu rarkii ka dhigayay taas u kacay farumiya bisahmin adku markay meeshii degeen ba iyagoon tacbi asaasana muslimiintu lahayn ayaa nimankii meesha dee degenaa waadilqora ayaa leebo badan kusoo ganay muslimiintii farumiya waxaa lagu ganay cabdigii weeye bisahmin leeb fakana fiihi waxaa ku sugnaaday oo sahmigii baa ku dhacay oo asiibay oo waxaana ahaaday oo kuba sugnaaday xadfahu ama xadfuhu maye xadfugiisii waa geeridiisii mawdkiisi iyo dhimashadiisii oo de imaka xadfi waxay kuna jamciyaan xutuuf waana de waxa weeyaan un waa adigu ruuxu marka uu dhinto sabab la-aan iyo waxyaalo uba dhintaaba la yidhaaho loo isticmaalaaye eemacnaa mawdkiisii weeye halkan iyo dhimashadiisii baa tani sabab ay u noqotay oo waxaaba yidhaha mata xadfa anfihi baaba la yidhaha mata xadfa anfihi macnaa isagoo min gayri qatlin walaa darbin gobashiisu ku dhintay bay markaa macnuu yahay isagoo dee darbi iyo qatli jira imaka halkan waa bimacnaa mawtumaan kuba fasiraynaa oo tiibaa adigu sababtii geeridiisa noqotay sahmigii faqulnaa waxaan nidhi abu hurayra leh hanii'an lahu shahaadatu ya rasuula اllahi manaa hanii'an lahu ay nuhani'uhu weeya ma litahniih ha bogaadsi iyo dee bogaadib way bogaadinayaan ha farax geliso lahu isagaa shahaadatu shahaadadan uu mutay rasuul اllahi rasuulki ilaahay ow oo macnaa waxaan ku tahniyadaynaynaa aan ku bogaadinaynaa shahaadadan ilaahay siiyey waa kan oo gaalo leeg ay kusoo gantay ayuu kuba dhintay taas bay yidhahan laftigaa shahaadana waa marfuuc oo dee in kolley faacil ahaan baaban haniicantan dee macno masara ugaba dhigaynaaba oo macnuhu waxa weeyaan litahniihi ashahaadatu way shahaadadani ha farax geliso uu mutay taas baaban ku tahniyadaynaya ama ku bogaadinayna ya rasuul الlah qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam markaasaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi kala may shahaado uu mutay ma jirto shahaada isaga uma sugnaanin waladii ilaah baan ku dhaartay nafsu muxamedin muxamed naftiisu biyadii gacantiisa ay ku sugan tahaye ina shamlata oo waxa weeye bal kaa hore khaybar buu ahaa in kan siday noo soo socon kan ama dee ninkan bidcan baaba la odhanayey oo waxa weeyaan addoonkan ama ninkan dee dambe magaciisa mid cad baa la soo naqliyey lakin kaasna bal xadiis kala kirkiran in la odhanaya ban ku fasiri karaa kore lakin labay kala yihiinun wuxuu ihi shamladii yadna waa mare ay huwan jireenun de shamladii iyo maradii uu qaatay lataltahibu way ololaysaayo caleyhi korkiisa naara naar ahaan iyadii baaba lagu cadaabaya iyadii baa lagu shidayaa wey markaas akhadaha waa qaatay oo shamlada min alghanaa'imi hanaaimtii buu ka qaatay yowma khaybar imika halkan maaha waa khaybar intii la joogay ayuu ka xaday hanaaimtii maalintii khaybar lam tusiba taas iyadoonay asiibin waa shamlada almaqaasimu waa qismadu aanay ku dhicin oon la qaybin oon dadkii loo qaybin oon qeybta wixii la qaybinayo wixii isku jiraan oo xuquuq dadkaas dhan de ay mid kasta wax ku leeyahay ayuu waxaan kaba qaato tii ku ololaysa tii baa lagu shidaya saa daraaddeed ha odhaninaba dee shahaadiya waxyaalaha ku taamiyadaynina qaala wuxuu uhi abu hurayra raimah radia allahu canhu fafazica annaasu dadkii ayaa argagaxay hadalkii bay ka naxeen oo wax dee may moodayba dembiga intaa leeg wax yaroo saasoo fududoo la qaatay inuu leeyahay way argagaxeen way cabsadeen fajaءa rajulu nin baa la yimi bishiraakin suun buu la yimi aw shiraakeyna ama laba suun suun weynba maaha shiraag waxaa la yidhah waa kabta intan qadamka korkiisa waa intan dusha sare ee dee qadamka faraha dushooda un inta suunka qabta kaas baa shiraaka lagu magacaaba haddaba waa suun yaroo kabood ayuu la yimi ama laba suun oo kuwa kabaa dee lagu sameeye oo mala israa dee kab kuma yeela ama taan faqaala wuxuu yihi ya rasuul الlahi rasuulki ilaahay asabtu kale mafcuulkii waa dee la xadfay waana la iska garanaya asabtu hada wey waa shiraagan ama labadan waan asiiba oo waxaan helay ama aan qaatay yowma khaybar maalintii khaybar faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam shiraakun huwa isagu ama haadakani shiraakun shiraag weeye min naari naar ah aw shiraakani ama laba shiraag weeyo min naari naara ayaa rasuulka ilah yidhi o macnaa naar bay noqonayaan ruuxii ay kuba noqonayaan iyaga naftoodii baaba cadaab lagu cadaabo noqonayo daahirka xadiiskuna waa taa iyaga naftooda in lagu cadaabayo haddii la yidhaha sabab bay la cadaab u noqonayaan isagii loo cadaabana waa ixtimaal e laakin kaasaa ka horeeya bal markaa imika kolley labadii xadiis macnahoodu waa mid ee laba meelood oo isku dhowna way ahaayeen waqtiya isku dhow baanay dhaceen waxaana labada xadiis bay inoogu sugan uun bal alguluul oo nidhi khiyaamada iyo qaniimada iyadoon weli la qaybin wax laga khiyaansadaa gaar ahaan huluul la yidhaah kol kolna wax ka camsan baa loo isticmaalaayo khiyaaniyo wax kastoo khufyo loo qaatay baaba huluul noqonaya xaaraamnimadka uu xaaraamiya heerku gaadhsanyay inuu aad iyo aada u wen yahay dembi kabiira ana yahay oo kaa shahaadadiiba hor joogsanayo ruuxii kaba hor joogsanaya xadiidka way nooguba sugan tahay welibana xadiidka tay noogu sugan kii intiisa yar iyo intiisa badan inaan farq udhexeeyaa jirin o de bal ninkani kuwa hore hadday maro roonoo la huwan karo ruuxa ay noqdeen wuxuu qaatayba waa suun yar oo kabeed oo de aad u yar taas baaba wuxuu qaatay ahaa waa kan kan rasuulka ilahi shiraaku min naar yihi ama shiraakani min naar marka wax yar iyo wax badan inaan halkan farqi udhexayna xadiidku waaba inoo faa'iideynaya arrinta kale muhimkee inoogu sugani waa algulul yamnacu min idlaaqi ismi shahaati calaa man galla bal malaa mar kale waa inoo iman doontaa dee jihaad baa dambeeya miyay haboontay iyadoo dee aynu caaqibada iyo xaalooyinkan ka jaahilnahay inagu inaan ogey rasuulka ilaahi waa tan loo kashfiye daahirkan un la eegayo ruuxa lagu dilay in fulan waa shahiid la yidhaaho bal taas bukhaari baaba ahaa oo tarjamo uba dhigtay lama odhanayo bab llah yuqaalu fulanu shahiid bal masalan taas bal waxaan filaya waa kalaam yar kale oon halkan imika kuna yar habooneyn waana tan qeybtii hore ma diidin bada iyadoo daahirkii la eegay ee ruuxan uu wax ku ogaadun baa rasuulka u diiday bal laakiin maxaa meesha ku sugan un isma shahaada inaanu idlaaqeed mudan ahayn ruuxa khiyaamada iyo guluulkaa laba yimi taasi ama jirto oo haddii dagaalkii iyadoo laguma dilay haddana inay quluulkani ismigii shahaadada in lagu idlaaqo ka mancinayso sababtu dee waaba kano bal in wixii uu ku mudan la shahaadada baabay ka hor joogsato waatan la naarayeen xadiidka way inoogu sugantay lakin taasi hadda haba jirtay culimadu haddana waxay leeyihiin un adduunye markay noqoto taasi waa xukum aakhiro adduunyada markay noqoto dee axkaamtii shuhadada waa leeyahay oo in xagga ruuxa isagoo gaalo la dagaalamayo la dilay lama maydho dhiiggiisaasaa lagu aasaa lagumana tukado waxa weeye haddaba xukumkaas ah maydhitaan la-aan ama xukumka ahaa salaad la-aan waxbuu khiyaansaday loogama tegayo ee dee iyada axkaamtii inagu fi daahir ahaan waan ku fulinaynaa ama ta kale de waa axkaam aakhiro oo waaba tan dee xadiidka waciidkan weyd taa ugaba sugan yahay weeye <clears throat> xadiidka intiisa horena waxaa inooguma sugan ama kaa cumar jannada axad muslima ama mu'mina mooye axad kale inaanu gelahayn taasi waa biijmac اmuslimiin arrin kalena way inooguma sugan tahay oo ah rasuulka ilaahay waladii nafsi muxamedin biyad nafsu muxamedin biyad uu dhaartay cid dhaarsanaysayna maba jirin marka walow dee ay tahay ismiga ilaahay in la dhowro ruuxaanu dhaar kuba degdegin haddana dee haddii taakiid loolaba imanaya ama daruura iyadoo dee ku xambaarto ku qasatay jirin kolkol haddii ruuxu run sheegayo dee xadifkii dee jawaaskiina iyada tan way nooguba sugnanaysaa rasuulka ilaahina salawaat wasalaamu aleyh waa umuuro kaba soo noqnoqda oo dee inooguba badna axaadiie baabudaliili calى ana qaatila nafsihi laa yakfuru hada kani baabu adaliili wuxuu u baabaysan yahay daliilkii iyo wixii u calى ana qaatila nafsihi ruuxii naftiisa dilay laa yakfuru inaanu gaaloobeyn axaadiis baynu casharkii kan ka ku soo maray waxaana kuba sugnaa ruuxii isagu isdilaah wixii uu isku dilay oo kale un in lagu cadaabayo bal waxaana alfaada aan kusoo aragnay khaalidan mukhalladan fiiha abada inuu werigii ku daa'imayo oo kale taasna waxaaba daahirku ahaa kol hadduu isdilay naar inaanu kaba baxayn dee ruuxa aan naar ka baxayna waa ruux gaala maxaa halka baabka inoogu soo socda dee dembigaa weyn ha ku dhaco naftu milkigiisa maaha haddana inaanu de waxa weeyaan haddaanu isagu waxaan xalaashanahayn inaanu ku gaaloobayno dee dadkii iyagu muwaxidiinta ayee dembi weyn iyagoo samaynaya kuba dhintay inuu la xukum noqonayo taxta almashii'a bal haddii uu naar galana marka dambe dee uu kasoo bixi doono un axaadiistii horu markaa xadiidkani inoo fasiri doonaa malaa waxaana yar ansabsanayd ba iyadoo meel kuwaa la socdo ama uu markaa baabka baab abwaabtaa hore uu kuba xigeen ama baabkaa hore xadaثna abubakr بn abi shaybata واسحاq بn ibrahima جamيعا عan sulaymana qala abu bakri xadaثna sulayman بن xrb qala xadaثna xmad بن زayd عan xajaaج الصawاfi عan abi الزubayr عan jaabirin kaley bal abubakr بn abi shayba iyo isحaaq بn rahawey baa xadiidka wada wariyey sulayman ibn xarbin oo nin hiqa ah oo atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeyeyna waa u sheeko way kaba warinayaan laftigoodun baa in yar kala dunaayo siiqada uu abubakr xadiidka kusoo wariyey maxay ahayd xadaثna sulayman iبnu xarbin markaa isxaaq baan xadaثana oo dhan anata aan isaga waxa u banaan jirto haalib u ahayd inuu akhbarana isticmaalo haddaanu halkan can isticmaalinba de sia can ay noo taaleen xajaaj usawaafna waa nin oo idqaan badanna lahaa ab kolley xajaaj ibnu abi cusmaan bay yidhaahaan abi cusmaan kaasna magaciisa maysara ayaa la yidhaha bay yidhaaheen zubayr iyo jaabirna horean usoo aragnay can jaabirin jaabir ibni cabdillaahi weeye wuxuu uhi jaabir ana dufayl bna camrin idowsiya saxaabiga dufayl ibnu camrin ee reer dows ata nabiya salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay buu u yimi reer dowsna waa reer carbeed oo kolley dee dhinacan yamaneed degi jiray ama dee kolley mala daaifiyanta yaman adu dee kolley ilaa mala daaif iyo wixii xaggan kaba xigaaba yomaba berigaa la xisaabinaya waana abu hurayre reerkoodii weeye na odayana u ahaa rasuulka ilaahay make intii uu joogo u kulaba kulmay bal islaamkiisu waa horreeyey oo maka ayuu isagoo kuba islaamay mar kalena madiinuu rasuulka ilaahay uga yimi isagoo le reer daws way diideen be rasuulka ilaahow habaar oo dee ilaahay way caasiyeene rasuulka ilaahayow habaar oo rasuulka ilaahay ma habaarine allahuma hadi dawsanu waa u duceeyey ilaahw dow soo hanuuniyo dee markii dambana isagoo dad badan wadaba ayuu yimi oo waa kaa madiine markaa dambe yimaadeena lakiin isaga islaamkiisu waa horeeyey waana saxaabi jaliil oo kolley rasuulka ilaahay wax siaasa kama dambeyn dadkii dagaalkii yamaama ama abu musaylimat lkadaab muslimiintu markii ay laba dagaalamayeen abubakar khilaafadiisii waa dadkii halkaas dadkii lagu dilay muslimiinta ama saxaabadii lagu dilay buu kaba mid ahaa qisanay sooba naqliya ama manaaq uu arkay yar cajiib ahaayoo wuxuu arkay manaam balo waqtiyadaa abubakar khilaafadiisii baa manaamkiisani ahaa iyadoo madaxiisa la xiiray isagaana isawiray madaxiisa oo la xiiray buu arkay afkiisa oo daair ka soo baxay daair ama dee shibir oo afkiisa ka soo baxay iyadoo haweeney ay dee waxa weeyaan adu gudaheeda gelisay ama guduhu maayo bal farjiga kaba galay haweeney taas oo kale inankiisoo daba ordayo gaari kari waayey taasuu manaam ku arko marka isaga awilay oo wuxuu muxuu ku fasiray madaxaygan la xiiray waa madaxaygii oo la gooyey daairka soo baxayna waa iyadu naftaydii oo baxday haweeneyda ay gelisay markaa gudaheediiba taasna waa dhulkii oo dee caloosheedii aan galay oo taasi dhulkii caloosheeda galay inankayga daba ordayana isa shahaaduu doonayo de waa isagio markaa igaari kari waayo shahaadadii mudano adagu dagaalkii inankiisna mala markaa waa joogay dagaalkii ayaa lagu dilay sidii bay u dhacdo dagaalkii yamaama lagu dilay inankiisa mar dambe ahaa waa ka dambeeyey <clears throat> haddaba daws inankaa qufayl ibnu camrin la yidhaaho ayaa ata nabiya salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay ayuu u yimi faqaala wuxuu yihi ya rasuul الlahi rasuulki ilah de waana taan lena uu islaamay isagu maka waana arkaya idihaadkii iyo dhibtii iyo diidmadii badnayd ee reer maka hal laka ma kuu sugnaad macnaa wa hal laka ragbatun wey doonid ma dooneysaa ma rabtaa fii xisnin xisni qalcad xasiinin aad iyo aad u adag oo de waa xisnigii iyago ay lahaayeen reer daws ay lahaayeen ba halkay degayeen iyo وamنcatin ama manacatin cizo ama cizi iyo de waxa weeyaan imtinaac cadowgaagu aanu markaa xisnigaa daraadeed iyo dadkan kudaafacaya aanu kuu soo dhowaan karin bal markaan وamنcatin idha ama manacat manaa cizi ayuu noqon waxaa kaloon kuma fasiri karnaa manacatin inay de jamcu maanicin ay tahay oo waa iyadu laf markaa jamac ay tahay oo marka uu noqdo marka de manacat inaan idhaah iyo dad iyagu de wixii ku dhibi lahaaba kaa hor joogsada ciddii adiga ku daafaca dad saasa ma rabtaa oo ujeedadu maad iraaci aniga xaggayga maad usoo hijroon xisnigaa reer dows ayaa degi doontaa dee ciidan dhan oo ku ilaaliyaana waa jirayaan oo markaas cidi kuma soo dhawaan karto dhibtan iyo waxaanaad kaga badbaadi dee dacwadaadna halkaasaad kaba wadi taas buu rasuulka ilaahay ku yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh marka qaala wuxu uhi raawigi xisnun kana lidawsin fi ljaariya waa qalcada ama xisni ay lahaayeen reer daws waktigii jaahiliyadii faaba dalika الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay arrinkaa waa diiday oo kamuu yeelin ama dee sidii uu doonayey taas muu rabin oo dee adugu inay hijradiisu idan bay ahayd jihadii waaba la tusay dee waana tani wax ka horeeyey bay taasi iladii kii daraaddeed ayaa waxa weeye uu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi aanu isaga taa u diiday dakala allahu ilaahay u kaydiyey lilansaari ansaar oo ilaahay baa ansaar dee hijradan rasuulka ilaahay soo hijroodu bilaadoodii degay halkaa dowladda islaamku ka asaasatay diintuna ay kaba faaftay taas baa qoladaasaa ilaahay usii kaydiyey taasuu nasiibkooda kaba dhigay oo taas baaban uba yeelin marka wuxu uhi wahaajara maca markaaso falama haajara nabiyu salى الlahu عalيه waslm ila madinati rasuulka ilaahay markuu madiine usoo hijrooday ayaa haajara ilahi طufayl bnu camrin intaa dee markan dambe reer dowsay intay islaameen wada yimaade in badan ay kaba timi maha waa horteed waxa u yimi oo usoo hijroodayna isagu muslim baabu ahay dufayl bnu camrin whajara macahu waxaana la soo hijrooday rajulu nin min qowmihi qowmkii kaba mid ah fajtawow lmadinata marka waa dufay ah, dufayl iyo ninkiiyo dee ciddii kale ba laba socotay waa jamcu taas buu noqonayaaye markaasoo damiirku yacuudu calى dufayli wاrajul madkuuri waman yatacalaqu bihima saas baa u imaam nawowi kuba sharxaya ayaa fajtawow madi madine ayay nagaadigeedii iyo joogitaankeedii bay karheen oo had iyo goor madiina dee malaaminkaan markii hore waa yar xanuun badnayd dadka yimaadaana kolle way kuma xanuunsan jireen saxaabadii rasuulka ilaahayba markii rasuulka ilaahay asxaabta yimaadeen taas way laba kulmeen way la kulmeen oo dee abubakar markay noqotay iyo bilaal iyo asxaabtii dee caaisha inoo soo naqlinaysay inoo soo warisayba bilaal oo kale ama iyo abubakar oo kale iyo dee inay uma timi o aabaheed weydiinayso lahayd bal iska waran aabbo isagu markaa isagu markaa u lahaa kul mriئin muصabax fي ahlih wاlmowt adnaa lahu min shiraakin calih isagu bilaalo uxiisooday maka iyo dee dhulkana dhibsaday markaas khaasatan markay ku xanuunsadeenna taasa layta shicri hal abitana laylatan markaas uu lahaa oo de biwadin waxawri idkhirum wajariiro bal markaa haddaba lakiin markii dambe rasuulka ilaahay baa ilaahay baryey xumada ay lahayd iyo xanuunka ay lahayd in ilaahay kaba saaro u caafimaad ugu bedelo oo xumadeediina ilaahay uu markaa mahayaca iyo juxfaya xaggaa uba raro tina rabbi kaba aqabali bal markaa ijtiguhu waxa weeyaan waa ruuxii ama xanuun asiibay ama waxyaalo xataa nicmo waha iskaga haysta beledkiiye joogideedii uu joogayey dee waxa weeyaan naca taas baaba la idhaahaa ayaa ijtiwo lagu magacaabaa na waa karihu lmuqaama biha de waana xanuunkan iyaga asiibay oo kale iyo taas famarida markaasuu xanuunsaday ninkii oo ninkaa la soo hijrooday ayaa xanuunsaday fajazica waa sabri waayey oo xanuunkiibuu u yar adkeysan waayey faakhada wuxuu qaatay ninkii mashaqisa lahu jamcu mishqasin weeye mishqasna waa adigu saamiya leeb laakiin malaa bir afkiisa ay ku jirta yar ballaadhani ee taas baana inay farihiisan goyn kartay hadduu caaro dhuuban iyo in mudmudo mooye may goyseene buu qaadayo faqadaca biha baraajimahu wuxuu ku gooyey baraajimtiisii baraajimtuna jamcu burjumatina waa meelahan faro ay kaba laabmaan tan ayaaba dee mafaasisha faraha la yidhaahaa baraajim la yidhaha malaha adigu meel buu iskaba gooyey gacmihiisii kaba mid ah ama farihiisii kaba mid ah ninkeed fashakabat yadaahu ay fashakabat waxaa dareertay yadaahu waa damu yadayhi wey labadiisii gacmood ee dee kuwan farihiisii waa kan iska gooye ayaa dhiiggiiba si xoogle uma socdo uu dhiig baxayo xataa maata ilaa u dhintay fara'aahu waxaa arkay adufayl bnu camrin ba fii manaamihi dufayl bnu camrin oo ninkii uu soo raacay ayaa manaam ku arkay fara'aahu wuxuu arkay ninkii ayuu arkay walxaal hay-atu hay-adiisu xasanatu ninkii oo dee adigu iska fiican oo hay-adiisa ay iska fiican tahay ayuu arkay de nin cadaaban iyo rafaadsan aan ahayn laakiin wara'aahu waan u arkay wara'aahu muqadiyan xaali yahay mid qarinaya yadayhi waxaa kaluu arkay isagoo farihii iyo wixii labadiisii gacmood iyaga qarinayo o soo saarahayn faqaala lahu wuxuu ku yihi waa manaamkii maa sanaca bika rabuka rabbigaa muxuu kugu sameeyey faqaala wuxuu yihi kafara lii waa ii dembi dhaafay bihijratii ilaa nabiyi sala allahu alayh wasalam hijradii aan rasuulkiisii usoo hijrooday ayaa ilaahay wixii aan sameeyey igaga dhaafay fa faqaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya dufay ah, dufaylo ninkiibu ku odhanaya maali waxaa ii sugnaaday muxuu yo araaka ku arkaa maa muqadiyan xaal aad tahay mid qarinaya yadayka labadaad gacmood maxaad ma qarinaysaa qaala wuxuu yihi qiila lii waxaa laygu yidhi lan nuslixa ma hagaajinayno minka xaggaaga ma afsata waxaad iska xumaysa adigo kaama hagaa kuma hagaajinayno oo ujeedada sidii kale waa kan oo loo dambi dhaaf laakiin farihi isagaa iska gooye sooma wixii aad iska fasahadsay adigu iska xumaysay anagu kuma hagaajinayna laygu yihi bu ihi faqasaha dufayl dufayl baa waramay oo uga qisooday waayo manaamkan calى rasuuli الlahi salى الlahu عalayه wasalam faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi allahuma ilaahayow waliyadayhi fakfir gacmihiisana u dhaafay intii kaleba haddaad u dhaaftay ilaahu gacmaada u dhaaf bu rasuulkiisaa ihi weliydayfaqo ilaahu gacmihiisana labadiisa gacmoodba u dambi dhaafto oo bal uhagaaji wayo markaas xadiid kole waa taa waan aragnay xadiid kole wuxun buu dee qaacida aynu marar soo marun buu inoo adkeynayaa oo ruuxii dee isagoo muwaxid ah adigu muslima u dembigana banaysanahayn dembi kabiyeere ah kuba dhaca saasna kuba dhinta ee inaanu ku gaaloobahayn oo arinku sidii ay khawaariji lahayd kol hadduu ruuxu macsiya weynba ku dhaco waa ku gaaloobaya arrinku inaanu taa ahayn ee inaanu ku gaaloobahayn taase uu yahay dee ruuxa taxta almashii'a kuwa waa ta aan soo aragna oo rasuulka ilaahay baa la tusay kaa khaniimada xaday isagoo maradii laguma gubayo ama cadaaban kuwii kale waad markaas isdilay in dee cadaab wixii ay isku dileen laguma cadaabayo walow taasi xukunka guud ay tahay oo ruuxu wuxuu isku dilay waa lagu cadaabayaaye lakiin markay ruuxii gaarkaa ay noqoto waa taxdalmashe iyada xukunkii guud ruux hadduu isdilo waxaan leenahay dee yucadabu bima maala qatala bihi nafsa waxa uu naftiisa ku dilaa lagu cadaabaya taasi waa xukunka guud lakiin markay shaksi mucayan noqoto ruuxu gaaroo istilay meesha taalo kaasi muxuu noqonayaa ma goyneyno in ruuxan dee cadaabkaa uu mudanayo dee taxta almashiya ayuu noqonaya say dee dunuubta kaleba oo ruuxii bal matalan ama daf kala dila ama dee zinaysta ama khamro ataa inaanu mu'min ahayn ba kuwa khamro cabiyo kuwaas aynu soo maray waktiga ay ficilkaa laba imanayaan waa taa sifo guud lagu lacnadi karo kuwa iyagu daalimiinta ama saariqiinta waa la lacnadi karaa laakiin markay ruuxii gaarkaa ay noqoto furitaanka waciidka uu ku fulayo dee mawaanic buu yeelan karaa san oo kale uu maanic maanta u yeeshay waciidkani bal dee rasuulka ilaahayna dee kolle ru'yadii waa tan inagu jaanibka ru'yadii waa istinaasun axkaam lagama qaadanayo ru'yada eh, laakiin rasuulka ilaahay dee tiisan iyo baan kama qaadanayo dee qawaacidii guuden ama axaadiisii aynu soo marayo macnuu waxa weeye ruux hadduu tooba la-aan gaal maaha in hadduu kol muwaxid ahaa naarna looma goynayo xukm almashiic ayuu kuba sugan yahay bal markaa axaadiistii hore aynu soo marnay ahayd inuu ruuxa istilaa naar ku daa'imayo kani tafsiir iyo bayaan buu u noqonayaa hadduu mustaxil yahay waa sax oo kuwaasi waa ku daa'imaya haddaanu banaysanahayna dee xukumka markay waa xukumkii guud oo kolley waxyaga mid oo naar saa ku gelaya way jiraan marka damaha kama baxe laakiin markay noqoto afraad iyo dee xukumkoodu tan buu noqon arintan kale ah ruuxii in la ciqaabay oo gacmihiisii ee ay noqotay laguma hagaajinayay in la yidhi iyaduna waatana waa nooc ciqaabeed oo macsiyadii loo ciqaabay qeybtii kale ama qoladii kale nimankan khawaarijta muqaabilkooda ahayd murjia ee lahayd macaasidu waxba ma yeeleysa ruuxna ayuu radintaas u tahay macaasidu ruuxii wax way naar buu ku mudanaya ciqaab adag waa ku mudanaya Eh, lakin de maaha un inuu kuba gaaloobayo la goynayo asal ahaan inaan naar kaba soo baxayn ama naar asal ahaan gelayo oo kollay markaa de madhabkii eh, markaasna ayn horeba usoo marray taasu mumurihin buu inoo adkeynaya babu fi rix alati takunu qurba اlqiyaamati taqbidu man fi qalbihi shayء min aliimaan hada kani kollay welibana qayba kitaabka intayna iman ka bixin umuuraha sharaada saacada waxyaala inoo dambeeyo kollay meelahoodi waabay dambeeyaane waxani baabun haadakani baabun wuxuu u baabaysan yahay fi riixi fii bayaani riixi dabaysha caddaynteedii alati dabayshaas oo takunu ahaanaysa xasilaysa qurba markaa maalinta qiyaama ama qiyaamadu ay dhacayso dhawideeda iyo markaa ay dhowaato dabayl iman doonta taasoo taqbidu qabanaysa man fii qalbi ay ruuxa man shaksi ruuxdii fii qalbihi qalbigiisa uu ku sugan yahay shay-un min alimaan haba yaraadee wuxuun iimaani uu kuba sugan yahay macnaa waxa weeyaanuun markaa qiyaamadu ay dhowaato ilaahay baa soo diri doona riix buu soo diri doonaa bal jihaday kaba imanaysana way noo soo socotaa xadiidkay kuba iman riix aada u dabacsan oo dee riix maaha dabayl weyn oo kacsan oo dee caasifo iyo taas maaya waa riix layina ah aada u dabacsan sida xadiidkaba inoogaba sugan markaa waxaana ilaahay riixdaas markaa de ay marto naftii uu kaga qabanaya cid kasta oo in yar haba ahaada wax yar haba ahaadee qalbigiisa imaan uu kuga sugan yahay macnaa dadkii mu'miniinta way wada dhiman marka maxaa harhaya oo isu harhaya dee kuwa aan iyagu wada shiraarulkhalq gaalun baa isu harhaysa kuwaas baa suurka iyagoo jooga la afuufaya ee laakiin ruux mu'mina iyo ruux leh allah leh waxa weeyaan iyadoo adduunyada joogo qiyaamadu ma dhacayso suurta lama afuufayo macnuhu xadiidkuna taasa dee axaadiid kale oo dee baabka kuba timina waa jiraan oo waxaa uu yihi muslim xadaثna أحmed بن cabdة الضabiy qala xadaثna cabdالعaزيز بن محamedi wa abu calqmة الfarwiy cabdالعaزيز بن محamed waa tan mar dhaweyd ba waan soo haynay ninkana cabdالlahi بن محamed بn cabdالlahi بn abi farwe ayaa la idhahaa kan kale abu calqmة الfarwiy qaala waxay dhahaan labadoodaasi xadaثna sufyaan بن sulayman bal sufyaan iyo bal waa ma habeen kale ayaan u yar dib dhiganaynaa can cabdالlahi بn salman can abihi salman idinta mise sulayman can cabdالlahi بn salman can abihi can abi hurayrata qaala wuxuu yihi markaa abu hurayra qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi in allaha ilaahay yabcahu wuxuu dirayaa soo dirayaa riixan dabayl ayuu min alyaman yeman ka soo diraya oo xagga yamaneed bay dabayshu kaba iman taasoo alyana ka dilicsan min alxariiri ka jilicsan de manaa waa dee laydh un weeyaan ina dabayl isiiga iyo waxba aan lahayn min alxariiri xariirta falaa tadacu kama tegayso axadan axad kama tegayso fii qalbihi qalbigiisa uu ku sugan yahay qاl abو cلqبة مثقاaل xbة وqاl cبدالعaزيز مثqاaل drة مaعnaa شheeka mسلم ee أحmed iبن cabd laba sheekh buu lahaa abو cلqمة iyo cabdالعaزيز marka midkood cibaaradiisu maxay ahayd ama lf riwaayadiisu falaa tadacu أxadا fي qalbihi مثqاaل xabaة min iimaani ka kalena riwaayadiisu maxay ahayd falaa tadacu أxadا fي qalbihi mihqaalu daratin min iimaanin adugu waa wax yar oo iimaani uu qalbigiisa ruuxuu ku sugan yahay waxa weeye kama tegeyso ilaa qabadatu inay qabdooto mooye oo ruux kastoo qalbigiisa iimaanuun waxay kaga sugan waxaasi aad ba ha u yaraadee ruuxdaas naftiisay qabanaysaa way wada dhimanayaan marka dhulka waxa isugu hadhaya un shiraar اkhalqi oo rasuulka xadiiska uri laa taquum ilaa calى shiraar اkhalq ama laa taqumu saacatu xataa laa yuqaala fi lardi allah allah oo iyadoo waxa weeyaan qiyaamadu ma dhacayso ilaa ay dhacdo eh, matala iyadoo maya de waxa weeyaan dhulka dhexdiisa uu joogo un ruux allah leh macnaa ruux ilaah garanaya bal xadiis ba <laughs> waxaa kuba yimi oo xadiis ibn maaja ay wariyeen islaamku inuu baaliyoobi doono sida ee maradii riji lahayd midaba lahayd markay raagto raagto wixii wuu baaliyoobaa u markaa caddaataaba saas oo kale oo markaasoo oo deeta ay dhacayso dadkii inaanay iyagoo dee aan la garanaynba salaadii maxay tahay soom muxuu yahay zaka muxuu yahay maba garanayaan marka waxaabay noqonaysaa barhkood ba laa ilaha illa allahu oo de ayleyn sidaasaan waalidka iyo kaba soo gaadhnay saxaabiga xadiiska warinaya la weydiyo ohi laa ilaha illa lahu kala day salaad iyo soom wax alla waxay garanayaan ogyihin ba mabay ba qalbe aanay jirin maxay waxa weeye ay u taraysaayo tunjihi min annar buri inay kubadda imaanyo alxaasil marka dambe dee ugu dambeyn riixdaasaa imanaysa waxay isugu hadhayaen dadka kufaarta kuwaas baana saacaddu korkooda ay kuba dhacaysa lakin xadiid kala jiro saxiixa inoogaba sugan laa tazaalu daa'ifatu min ummati daahiriina calى alxaqi ilaa ywmi اlqiyama iyo dee alfaadihiisi kama zuulayso daa'ifo ummadayda kaba midi inay kuwa daahira yihiin kuwa iyagu xaqa haysta ay yihiin oo xaqii kuba sugan ilaa maalinta qiyaamaha lagaba gaadhayo oo xadiidkaa daahirkiisa muxuu keenaya ilaa suurka laga afuufayo haba yaraadeen meelo kala duwan hadday dooaha kula sugnaadeen ama meelha ha ku wada sugnaadeene inay jirayso daa'ifo xaqii ku taagan laa yaduru man awaahum ciddii la olowdayna aanay waxba yeelhayn xaqooda haysta ilaa ay dee amarkaa ilaahay uba imanayaan lafdi ahaa midna ilaa qiyaamaha lakin xadiidkan baan kuma fasiranaynaa amarkaa ilaahay mid kuba yimina waa riixdan layinada ah ayuu noqon ilaa yom اqiyaamana waxay noqonaysaa waa ilaa qurbi yom اqiyaama ilaa dee qiyaamadu ay dhawaato sidan axaadiista aan isugu wada geysano bal taaba weeye waxaana u leeyahay alyana min alxariirna waxa kolley kuba sugan ishaaro ila rifqi bihim walikram ilahum mahadabayl iyaga dee culas iyo dhib ku keenaysa waa dabaysha yaree dabacsan waa dhibrinta loo dhibrinayo karaameynta la karaameynayo lakin kitaabka akhirkiisa waxaa ku iman doona riixan min qibal الsham halkana riixan min qibal اlyaman baan haynaa kolleyna tay kuba jamciyeen waa inay laba riixba jiraan oo shaamiye yamaniya ama dee jahay kasoo bilaabminta kalena way soo gaadhayo kaba faafi un bal lakin arrinkaasaa jiraya un oo dadkii markaa mu'miniinta ahaa adduunyada way ka dhammaanayaan ugu dambeyn dabadeedna waxay isu soo hadhi dee shiraaru lkhalqi oo dee saas markaas eh, sida dee xadiiskuba ahaa yataharajuna ka taharuj lxumur fi duruqaat iyo waxyaalaha dariiqadaa isku fuulfuulayo ilaa wax ay dee gar markaas ay ka xishoonayaan iyo waxyaalaba aanay jirin ilaa ay marka dambe qiyaamada u timaadeen babulxasi cala lmubaadarati bilacmaali qabla tadahur lfitan adakana baabulxasi boorintii ayuu baabkeedii yahay laiskuba boorinayay cala lmubaadarati deg deg loo degdego bilacmaali waa ila lacmaali acmaashii saalixada ahayd ruuxu u degdego inta uu makansanayo u suurto wax ka shuqliya ila u siiya anu iman camalkii saalixa loo degdego qabla tadaahuri fitani fitantu waa dee iskaashigeeda ay iskaashanaysa iyo waxa weeyaan ay badnaanayse ruuxii markaa ay ilowsiinaysaba fitantu badnideedan iyo tadaahurkeedan iyo dee tacaawunkeedan ama isutagan adigu waa taraakumkeeda iyo badnideeda fitantii ay keenaysa markaa ruuxi inuu cibaadadii iyo camalkii iyo wixii kaba shuqloomo haleeliba waayo ama uu iloobo waa wax dee ka shuqliyo ka jeediya intaanay iman in bal camalkii saalixa inta la makansanayo loo degdego taas buu baabkeeda yahay xadaثnي yaحya بن أyuba وqtaybaة بن xujri جamيعا عan ismاعيل بن j ismاعيل بن jaعفari manaa qolooyinkaa sheekhyada mslim aynu marar soo aragnay dhamaan ba ismاعيل بن jaعفar o isna hore aynu usoo aragnay ka wada warinayaan marka qaala بن أyuba wuxuu yihi xadaثna ismاعيل oo waxa weeyaan dee cibaaradun bay ku yar kala duneen waa siqadii ee sheeka way ka wada wariyeene xadaثna waxa yihi yaحya بن أyub qال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل baadiruu la degdega bilacmaali acmaashi acmaashii la degdega haddaan ba'da sideeda iskagaba dayso fitanan fitan kala degdega oo macnaha waa qabla majii'i fitan intaanay idinku iman fitnooyin taas camalkii saalixa ee makansanaysaan ee haleelaysaan ee idiin suurtogelisa u degdega haddii dee baadiru bilacmaali ila alacmaal aan nidhaahnona dhib ma laho dee se riwaayadba kuba yimaadeen acmaasha xaggoodii u degdega waa acmaashii saalixaadka ahayd la yimaada fitanan fitana kalaba degdeg intaanay de fitan qabla majii'i fitan intaanay fitmooyin aanay iman ka qidaci اleyl اlmudlimi habeenka gudcurka ah madow ee aada u mugdiga ah goboladiisa iyo qidcooyinkiisoo kaleo waa fitan istaba socota markaasoo dee badan oo habeenkaas dee waxa weeyaan gudcurkii muqmirka dayax aan lahaynba dee waxa weya madowgiisa mutaraakimka ah ee soo funfuushanaya ama badan taas oo kale iyadoo ah badnideed iyo waxyaalahaas ba adigu macnuu yahay intaanay taasi iman fitan taas oo yusbixu waa berisanaya arajulu ninkii waa misaal ahaan un de haweeneedna waa lamid muminan xaariya isagoo mu'mina wa yumsi cadceedu ay u dhacayso kaafiran isagoo gaala aw yumsi uu galabaysanayo mu'minan xaari wayusbixu isagoo dee cadceedu ay u dhacday isagoo mu'mina habeenku u galay isagoo mu'mina uu waa beriisan kaafiran xaalu yahay maxay umuurahaasi ku dhacayaan waa fitantan ayaa uu dadka ay fidnoobayaanoo yabiicu diinahu diintiisii buu iibinayaa bicaradin dheef iyo carab min addunya adduunye kaba mida ah, taas baa keenaysa dee isbedelkaa dhaqso ah u dhacdo ama gelinkii dambeba ay gaadho isagoo gaala iyadoo uu markaa galabaystay adigu waxa weeyaan isagoo muslima ama mu'mina in haddana waagu uu beriyo isagoo gaalaba sababtuna waxa weeye carab iyo dheef yar iyo mataac yaroo adduunyo ayuu diintiisii dhaafsanaya uu kuba iibinaya waana dee fitanta iyo dee waxa weeyaan shiddada iyo heerkay gaarsiisan tahay ayaa rasuulka ilaahay umuurahan inoogu sifaynaya marka macnuuna waxa weeyaanu waa boorin rasuulka ilaahay inooguma boorinayo inaan camalkii saalixa ahaa intii aan dee fitantaa waaweyn waayo kol haddii fitantaasi ay timaado ruuxii maba haleelayo waa ka shuqloomaya wax ilowsiyaa kuba yimi dhibtan weyn baaba jirta waxaan fidnaymayaaba jirta ruuxiiba uu dhaqsa isu bedelay u dhaqsa diintiisiiba ugaba baxayo haddaba intaanay taasi idin iman si ay xusni idinku noqoto intaa idin makansanaysa fitanta aad beri ka tihiin camalkii saalixaa badsada oo u degdega ayaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh baabu makhaafaة الmuؤmin an yuxbada camalh way dee makriga ilahay inaan laga aamin noqon weeye ruuxu camalka saalixu laba iman iyo imaankan iyo amnise o khalaas dee xaalkaagu ismama bedelayaba ee cabsidii uu bal kaba cabsanayo ruuxii muؤminkaa camalkiisa in la buriyo oo wuxuu ka dhacay macsiyo kaba dhacday wax kaluu sameeyey camalkiisiba u baabao cabsidii u kaba cabsanayo markaa macno uu yahay uu taa kaba digtoonaado iskaba ilaaliyo makriga ilaahayna aanu ka aamin noqon isagoo dee naxariista ilahay jaanib kale kaba quusanahayn wuxuu yihi msلم رaحimه الlahu taعalى xadaثna abubكر بن abي شhaybةa qala xadaثna الxaسن بن muسى qala xadaثna حmاd بن سلمة عan haaبt البunaniي عan أنس بن مالك أنه qاala أنس بن مالك ba wuxuu yihi لma نزلت markay soo degtay hadiه الآيaة aayadani ya أيuهa الذيna آmنوا laa ترفعوا أصواتكم فوقa sوت النبي aayadaasi markay soo degtay ayaa ilى akhir اaayة oo de walaa tajharuu lahu bاlqwl kajari bacdكm calى bacd an taxbada acmaalakum antum laa tashcuruun baabay ahayd oo dadka muؤminiinta ahow laa tarfacuu ha kor yeelina aswaatakum dhawaaqyadiina fowqa sawti nebiyi waa nebiga sawtkiisa iyo dhawaaqiisa ka kor oo markaa rasuulka ilaahay la hadlaysaan la khidaabaysaan hadal hoose hadal markaa kula hadlo oo dhawaaqiina saraha uqaadin oo dhawaaqiisii aa kala sasaraysiisaan oo marka aad la hadlaysaan iyo aa u yeedhaysaan ama aad la hadlaysaan hadalka dee dhawaaqi saraha ugu qaadina hala jaarinayse barhkiinba barhka kale markuu u dhawaaqayo ama uu la hadlayo isaga u yeedhayo uula jaare dhawaaqa uu sare ugaba qaado iyadoo arinku uu yahay idinkoo dee kaba cabsanaya camalkiinu ficilka caynkaasi iyo dee wixii kale laba midkaa inuu kuma buro idinkoon dareemeyn oo waxaa dee arrinkani uu keenaba in camalkiini uu buro aayaddaasi markay soo degtay ayuu jalasa fadhiistay thaabit bnu qaysin صaxaabigaa jaliilka ah khadiib اlansaar buu ahaa waqtigiisii oo nin dee aada u fasaaxo badan oo had iyo goor markaa majaalista la isugu yimaado ninkii u hadli jiray ansaar buu ahaa waana khadiibu rasuuli llaahi salى الlahu عalيه wasalam o rasuulka ilaahay isagaana dee xaggiisa kaba jawaabi jiray markay wufuud ay yimaadaan doonaya bal iyaguna hadlaya faanaya waxyaala sheeganaya rasuulka ilaahay isagaaba xaggiisa kaba hadli jiray marka hadda waa ninkii khadiibkii ansaareed waana khadiibkii rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu عaleyh ayaa fadhiistay fii beyti gurigiisii buu soo fadhiistay masaajidkiiba waa iman waayey gurigiisii waa isagoo dee naxsan isagoo aada u cabsaday isagoo ka baqanaya camalkiisiiba inuu buray aayaddan dee markii uu macnaheedii fahmay ayuu gurigiisii iska fadhiistay wa qaala waxaanu yihi ana min ahli الnaari anigu ahlu naar baan ahay saasuu is yihi waxtabasa can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay ayuu kadib dhacay oo uu markaa u imanba waayo waa kan gurigiisii u fadhiistay isagoo dee ooyayo oo arrintan cabsidan ay kuba timi fasa'ala الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa weydiiyey sacd bna mucaadin sacd ibnu mucaad buu weydiiyey mar sacd ibnu mucaad kolley xadiidka marka riwaayaadkiisa kala gaadhno ayaan dib ugu soo yar noqon doonaa sacd ibnu mucaad halkan waana dee saxaabigaad garanaysaane laakiin bal anaa markaas ishkaal yaroo jiraan markaa sheegi doonaa biidn illahi tacaala sacd buu weydiiyo faqaala wuxu uhi ya abaa camrin waa kunyadii sacd maa shanu haabitin haabit shanigiisu muxuu yahay haabit maxaa helay ma arko ayaamahan ma iman haabit shanigiisu muxuu yahay ashtaka kollay hamsadii istifaamka iyo waxa weeyaan meeshii iyo hamsadii ficilku lahaa ee hamsatu wasligii baa kulmay marka hamsatu wasligii baa meesha kaba dhacday e waxa weeyaan ay ishtakaa bay ahaan layd oo dee hamsadii sifaamkuba imaka taalo ti wasligii ahayd baa dhacday ashtakaa ishtakaa miyuu xanuunsaday maxaa helay muxuu la maqan yahay miyuu jeefaayo uu xanuunsanaya qaala sacdun sacd ba wuxuu ihi inahu lajaari waa jaarkayga oo ninkan deris baa nahay wamaa calimtu lahu bishakwa waxaanunan ku ogahayna maba jirto marka anaa warkiisa ku keeni qaala wuxuu ihi anas ibnu malik faataahu sacdu sacd baa u yimi sacd baa u yimi bal waana ta aan leeyahy sacd waan kusoo laami doonaa biidn illahi tacaala fadakara lahu wuxuu u sheegay qowla rasuuli llahi salى الlahu alay wasalam rasuulka ilaahay inuu tebay inuu leeyahay maxaa helay taas buu uba sheegay faqaala haabitun haabit baa wuxuu ihi unzilat hadihi اaayatu aayaddan waa la soo dejiyey laa tarfacu aswaatakum fowqa sawti الnabiy walaqad calimtum waxaa og tihiin idinku aad ogtihiin ani anigu min arfacikum sawtan ninka idinku dhawaaq dheer kuwa idinku dhawaaq dheer inaan kaba mid ahay calى rasuuli lahi salى الlahu alيه wasalam nin anigu dhawaaq dheer baan ahay oo markaan hadlayo dhawaaqaygu sawd rasuulka ilahi dhawaaqiisa waa ka sareeya kuwa xagga marka la eego sawd ahaan iyo dhawaaq ahaan idinku sareeya idinku dheer inaan ahay waa ogtihiinba xaggaas fa ana markaa kol haddii arrintu taa tahay dee camalkaygiiba waa burayo fa ana min ahli naar ahlu naar baaban ahay fadakara dalika sacdu linabiyi salى الlahu عalيه wasalam sacd baa arrinkaa rasuulka ilaahi u sheegay markaasaa bishaaradan wad ula laabo faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi ba wuxuu ihi bal huwa min ahli الjana maha ahlu naar waa ahlu jano waaba bishaaro weyn xadiidka duruqdiisi kalean iska wada dhamaynaya وxadaثna qadn bnu nusayrin kolley raggii dee صaxiixa laga warin jiray maahe lakin waa sanad mutaabaca uu laba yimi un weeye qala xadaثna jacfar bnu sulaymana قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال marka xadiidka anas baa warinaya anasna haabit اlbunani oo sanado badan laazimay ayaa ka warinaya haabit albunani riwaayadii hore xamaad ibnu salama wariyey xamaad ibnu salamana markay noqoto haabit dadka axaadiistiisa ugu yaqaana oo kaa mid yahay bal isagoo ragga qaarkood axaadiistooda xataa bukhaari dee inuu mutaabacayo waxaa mooyaane toos waxugama wariyo dee qolo ina ay kuba canaantee bukhaari inaanu xamaad ibnu salama wax ka warin rag la simanna kama wariyey waa nin imaamaha caalim ahaa oo caabidna ahaa lakiin markay noqoto haabit xadiidkiisa aad bu u yaqaanaayo waahbatu nnaasi fi haabitin ayaabaan xamaad odhanaynaa bal imaka xamaad maanta riwaayadii waa isbedesho haabit yaa ka warinaya jacfar bn sulayman waa mid maxaa markaa yidhi naymatigii waa inu soo maray in yarun bu wixii furuqun bu inoo sheegaya udhexeeye qaala anas ba wuxuu yihi kana thaabit bnu qays bni shamaasin awowgiina waa lainoo koriyey riwaayadan khadiib alansaari ansaar marka la isugu yimaado maxaafisha ninka uhadle ukhudbeeye khadiibkoodu ahaa falama naزlat hadihi اaayatu aayaduna waa la ya ayuha aladina aamanu la tarfacu aswaatkum fوqa sawti nabiy ayuu markaa intii kale waa binaxwi xadiidi xamaad xadiidkii xamaad u haabit kaba wariyay mid laba mid ah lakin muxuu yihi sheeku walaysa fi xadiiثi xadiidkan jacfar kumay sugnayn dikru sacd ibn mucaad rajul iyo waxaa in laga cabiro nin baa saa yihi mooye lakin sacd ibn mucaad magaciisu kuma sugnayn riwaayo kale وxadaثnي أحmed بن سacيid بن skr الdarimiy qala xadaثna xabano waa xaban ibnu hilaal aniga xaban ibnu bilaal baa dhacday xagna way fadxisan tahay ee waa hilaal kitaab sharxaygay taasi dhacday waa xagga sharaxa akhada madbaciy n qala xadaثna sulayman bn الmغirati can haabiti can anasin imakan eeg nin saddexaad baynu haynaa oo haabit ka warinaya sulayman ibn الmغire weeye horeynuu soo aragnay can anasin qaala lama naزlat markay soo degtay laa tarfacu aswaatakum fوqa sawti الnabiy iyaduna waa xadiidkii xamaad oo kale lakin muxuu yihi walam yadkur sacd bna mucaadi fi اxadiid sacd bn mucaad kumuu soo darin xadiidka وxadaثna huraym بn cabdالأعlى الأsadiy qala xadaثna المctamir bn sulayman qala samictu abi abi sulayman weeye lakin waa laba sulayman baa jira eg markii dhawa sulayman ibn mgiran soo haynay waa sanadkan kan ka horeeya waana nin ay xertii haabit ah albunani kani waa sulayman labaad muctamir dhalayo sayn hore usoo aragnay oo imaamuhu sulayman ibnu darkhan ataymi weeye ee maha sulayman ibn lmugirihii hore labadoodna waa xertii haabitun waa sulayman kale lakin maanta yadkuru can haabitin can anasin qaala lama naزlat hadi aaya wاktasl xadiiثa xadiidkiibuu dabagalay ama raad guray ujeedadu lafdigii xadiidkii hore ayun buu raacay lakin walam yadkur sacd bna mucaad isna sacd ibna mucaad muu sheegin wazaada waxaanu laakin siyaadiyey fakunaa waxaan ahayn anas baale saxaabada haddaan nahay naraahu kuwa arka haabit yamshi xaal uu soconayo beyna adhurina rajulu min ahli اljanna wa huwa rajulu min ahli اljanna isagoo dee nin ahlu jannada ka mid oo rasuulka ilahi baa u bishaareeyey ahlu janno haddana nooloo socdo ah nusooyinka qaarkood ama ususha qaarkoodna rajulan baa dhacday kuwana rajulun anigaa laqbeeye ta hore ta dambe haddaan laqbeeyana ama dee bandiga labaad aan laqbeeyana damiirka naraahu ku jira ee baariska dee mafcuul bihiga ah ayuu rajula bedel ka noqonaysaa fakunaa waxaanu ahay naraahu kuwa arka haabit yamshi xaalu soconaya barida adhurina rajulan nin kuwa arkaan ahayn anagu na dhex socdo oo min ahlijanati o markaa damiirkan mafcuulka ayun bay rajulan bedel ka noqonaysaa marka la nasbiyo marka kalena waan dee iska goosanayna oo dee marka aan rafcino bal baabkii waa dhameeyey axaadiistiisii ishkaal yarna waa niga sheegayo kale duruqdan bay noogaba muuqda sheekuba uu kusoo celceliyey horta bal mid weeyaan oo xadiidka ta inoogu sugan ee baabka guud ahaan arrintan ah, dee aayaddaba kusugan taxbad acmaalukum antum laa tashcuruun ruuxii mu'minkaa ah, kolley de waana waxaan ogno bal kabaa'iru dunuuba hadduu makrigii ilaahay subxaana watacaala ka aamin noqdo oo yihaaho khalaas ahlu tahay adigoo laguma cadaabayo khaatimadaadu way fiican tahay oo kale u makrigii kaba aamin noqdo taasi waaba dembi kabiiraasay dee iyadoo naxariista ilahay u kaba qusaano dembi kabiira ay ta ruuxi isagoo ilaahay naxariistiisii rajaynaya wixii la faray laba imanaya wixii laga nahiyey kaba dheeraanaya rajaynayana oo filanaya ilaahay waxaan uu laba yimi dee de la faray uu laba imanaya inuu ka sawaabiyo haddana camalkii in la aqbaliyo in kale khaatimadiisu waxay noqon saabiqadii hore wixii uhoreeyey waxay ta waxyaalahaasi ay kaba qarsoontahe haddana waa inuu had iyo goor ilaahay khaatimo fiicanna weydiiso jaanibkan kalena kaba baqdo kabaqadka uu ka baqanayo camalkiisii inuu buro taasna waxay keenaysaa inuu iskaba ilaaliyo dee macaasidii waxyaalahaasba iskaba ilaaliyo bal taaba weeye taasi iyadu waa mid arrinka yar jira xadiidka waxaa kale macnihiisu waa inoo cadiyo dee manqabo weyn iyo fadiilo weynna thaabit ibnu qays bay ugu sugan tahay oo wuxuu inoogu jiraa ama inooga mid yahayba dadkii jannada rasuulka ilaahay ugu bishaareeyey oo dee casharada waxaa la yidhaha tobanka jannada loogu bishaareeyey laysu raaciya xadiid keliya ku wada yimaadeen emaha macnuu cid kaloo janno loogu bishaareeyo saxaabadii inaanay jirin saabit ka mid weeye dadkaa janno loogu bishaareeyey aswaajtii rasuulka ilaahay xasan iyo xusein oo kale iyo bal dee qolooyin kaleo janno loogu bishaareeyey haweeneydii dee rasuulka ilaahay u timi iyadoo waxa weeyaan ka cabanaysay inay suuxdo iyo waxyaalo eedoon adigu markaa dad kaloo janno loogu bishaareeye way jiraane intan waa la israaciyo xadiidka ishkaalka jira waxa weeye sacd ibnu mucaad baa halkan rasuulki ilaahay weydiiyey ishkaalkuna wuxuu kaba imanayaa suuraddan suuratulxujara da inteeda badan ama qeybteeda hore waxay soo degtay caam alwufuud macnaa niman reer tamiim ah aqrac ibnu xaabisiyo ay laba socdeen rag kale ayaa rasuulka ilaahay dee waktigaa sanadii sagaalaad ee carabi ay wafdiyadooda soo diranaysay iyagoo islaamaya markii dee maka iyo dee la furtay dabadeed bay yimaadeen caamka la baxay ama sanada dee caam alwufuud laba baxo wafdiyada markaa badnaa dee dadkoo diinta ilahay bay afaajan usoo gelayeen waanaba min reer tamim kollay badnaana islana weynaayo markaa iyagoo khadiibkoodii wato shaacirkoodii wato bal markaa taas baaba yimaadeen rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh markay uga yimaadeenna waaba kuwan dhawaaqoodii bay sare uqaadeen oo bal dee waaba kuwan in aladina yunaaduunaka min waraai xujuraati akarahum laa yacqiluun kuwa isagoo rasuulka gurigii kuma jiray dabadda ugaba dhawaaqayeen ay barhkood lahayd maxamedow noo soo bax ina madxanaa zaynun wadamanaa shayn amaanta iyadu waa qurxo ninkan u amaanaa waa nin dee sharaf buu helaya cayda iyaduna waaba dee nuqsaan iyo ceebo ninkan anagu wax kaba sheegnaa waa nin dee khalaas maqaamkiisu baaba-ayo bal waxaa lasoo naqliyaa rasuulku inuu yihi ka madxigiisuna qurux yahay iyo sharaf demigiisuna shayn yahay waa ilaahay subxaana watacaala taasba bal markaa taas bay lahayn khadibna way wateen or markii uu khadibkooda khudbeeyeyba waxa u jawaabay thaabit ibnu qays ba uga jawaabay shaacirna way wateen oo shaacirkoodii markuu gebigii tiriyeyna xasan ibn thaabit baaba jawaabta lahaa haddaba sanadaasay soo degtay taasi waa mid sacd ibnu mucaadna de kitaabkaba ugu tegi doono dagaalkii matalan markuu nimankii reer bani qurayda xukumay waa dagaalkii khandaqun dabadeed reer bani qurayda uu xukumay dabadeed ayaa daawicii kuba yaalay intuu dilaacay ayuu uba dhintay waa sanadii shanaad akhirkeedii tana waa sanadii sagaalaad marka lafdigan ah sacd ibnu mucaad baa rasuulkii ilaahay weydiiyey oo u tegey oo kale oo yihi waa jaarkaygii ishkaalkaas baa jira oo halkan ah tasmiyada saxiix muslimna marka riwaayaadka kalena waa tan eg isba waa erkayo waa kuwana qolada kalema ay sheegin waa riwaayada xamaad bay maanta dhacday walow xaafidkii marka la eega asxaabta saabiti ah laakin dee ruux kasta wax waa iloobi karaa qaladna waa kaba dhici kara xafid ibnu xajar walow laftigani kii uu dee muslimun uu ahaa lakin xadiidka asalkiisa u wadaagsaday xadiidkana uu meelo kula soo noqdo halka hore oo kale oo calaamaatu nubuwa ah oo bal mثalا uu kuma soo arooriyo de calaamaة nubuwa wuxuu ugu soo daray bukhaarي rasuulka ilahi waa kan yihi ehlu janaa tahay waa inu saa ku dhimanayo dadkii shuhadadii yowm lyamaamana weeyaba thabit iبnu qays ayaa wuxuu yidhaha halkan waxaa suurtagalay in laguba jamciyo dee markuu ishkaalka aan soo waramay sheegay in aayadda inteeda suuradda inteeda hore ya ayuha aladiina aamanu laa tuqadim bayna yaday illahi warasuuli iyagay kusoo degtay qoladan iyo dee kolle khilaafkii abubakar iyo cumar iyo markaa cidda amiir loogaba dhigayo qoladan iyo taas ba ahayd aayaddanna gaar ahaan way kaga sii horeysay horey usoo degto waaba qisadan saabit ama dee waqtiyadaas uu saabit sheegayo markaa intiisa cadnoolaa oo wuxuu leeyay de waxaa kaloo taa ina tusayaba suuradda waxaa kaba mida ah, ayaad waktigaa horteed wakti kaba sii horeysay soo dega wa in daaifataani min almu'miniin iqtataluu faasilxu baynahuma waktigay soo degtay waktigaa way kaba horeysay markaa bal taasi waa jamcin matalan taas laguma jamciyey oo barkood ay kuba jamciyeen laakiin isagoo taa horeysiye umuuraha sheegay buu ibnulmundir tafsiirkiisa kaba soo naqliya isagoo anasun xadiiskiisii ahaa halkan sacd ibnu mucaad uu kaba yidhi inuu isagu yihi sacd ibnu cubaadata waa ibnulmundir tafsiirkiisa sacd ibnu cubaadata ayuu yihi markaasaa wuxuu yidhaha xaafid ibnu xajar halkaas waxaa la arkaa tan baa dee u eg inuu arinku sacd ibnu cubaade yahay baa sacd ibnu mucaad bal markaan taa hore ka laabano iyo jamcintaasoo iska yar fog aan kaba laabano tan baa uga dhow oo gees waxa weeye sacd ibnu mucaad cubaadata waxay isku reer ahaayeen thaabit ibnu qays isagaa jaarkiisa noqon laha sacd ibnu mucaad dee aws buu ahaayo meel kalea degaankooda u ahaa taasi waa mid iyo iyadoo dee suuradu bal matalan marka la eego aayaadkaasi ay wada socdeen oo nimankaa reer bani tamiim ay kuba soo degeen iyo wafdigoodii oo bal markaa waxaan odhanaynaa un waxba walo moodo xaafid ama tan dee ilow ha noqoto ama waxyaale maruu joogay tafsiir suurat alxujuraat uu joogay uu magacaabay haddana caasim ibnu cadi iyo abu mascuud iyo marka leega riwaayada xamaadna uu soo qaaday halkaa dambe uu yihi taas baa u dhow ama taasaa muctamadood moodo ama taraajuc inay tahay ama ila uu wuxuu halka hore yidhi ay tahay haddaba waxaan leeyahay riwaayaadka sida ay noo cadaynayaan laftigan sacd ibnu mucaadun waa intan yar baa ishkaal yar jira magacowga inuu ina mucaad yahay waxaa suurtagala ama ah, saa riwaayo kaleba ku timi arrinku in yihi sacd ibnu cubaadata de waa kan kuwan kalena rajul iyo waxyaalahaasun bay ku gaabsadeen nin baa saa yidhi e may magacaabin oo tasmiyada may lahayn laftigan baabkan baan yaroo kooban baan dhamaynay kale u yar dheer yahay baabun hal yu'aakadu ruuxii miyaa loo qabanaya biacmaali ljaahiliyati bal ruuxii soo islaamay markii hore jaahiliyadiisiina camalo xunxun dee sameynaya dunuub marka dembigiisii hore maxaa xaalkiisu noqonaya ma loo qabanaya xadaثna cثman بn abi shaybata qala xadaثna jariir can mansuri can abi waa'ili can cabdالlahi qaala cabdالlahi bn mascuud weeye waailkuna waa shaqiiq ibn salama qaala qaala unaasun dad baa waxay yidhaaheen lirasuuli llahi salى الlahu عalيه wasalam ya rasuul الlahi an nu'aakadu bima camilna fi ljahiliyati waqtigii jaahiliyadii wixii aan samaynay ee dayna gaalay ahaayeen oo waxa kasii samaynayeen waxaa miyaana loo qabanaya qaala rasuulka ilaahi wuxu uhi salawaat ullahi wasalaamu عalayh ama man axsana ruuxii wanaag sameeye minkum idinka idinkaba mida fi lislaam islaamnimadka dhexdiisa islaamkiisu fiicnaado hagaagsanaado intan uu soo islaamay ixsaan iyo wanaag laba yimaada falaa yu'aakadu biha islaamnimadkaa duminaya baabiinaya wixii hore oo looma qabanayo wixii hore uu samayn jiray waman asaa lakin fi lislaam islaamka dhexdiisa ninkii xumaan sameeya isaan laba yimaada oo bal matalan siduu nawowiyo kuba fasirayo dee matalan marka horeba islaamkiisaan fiicnayn oo afkiibu ka ashahatay acmaal daahiruu la imanaya lakin qalbigu iimaan ma jiro o aba munaafiq weeye taas oo kale ukida bicamalihi waxaani islaamnimadkii wax dumin lahaa lamu imane ukida waa loo qabanaya bicamalihi camalkiisii fi ljahiliyati jaahiliyadii uu sameeyey iyo walislaami islaamnimadka kii uu sameeyey labadii baa loo qabanaya bal wej kalena waan sheegi doona marka dambe xadaثana mحamed iبn cabd لlahi بn nmari qala xadaثana abi wawakic xa وxadaثna abubakr بn abi shaybata wlafdu lafdiga soo socda abubakr baa leh maxamed ibn cabdillahi ibn numayr may de mana <laughs> uu la wadaagsaday xadiiska inuu wakiic kala wariyo xadaثna wakiic can ilacmash can abi waa'ilin can cabdillaahi qaala qulnaa waxaan idhi ya rasuul اllahi rasuulki ilaahay ow anuaakadu miyaa naloo qabanayaa miyaa naloo qabanayaa bima camilna fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliyada wixii aan samaynay <coughs> qaala wuxu uhi man axsana fi slaami lam yu'aakad looma qabanayo bima camila fi ljahiliyati jaahiliyada wixii uu sameeyey waman asaa ruuxii xumaan sameeye fi lislam islaamnimadka dhexdiisa wuxuu sameeye adigu isaa laba yimaadana ukida bilawali walaakhir walaakhir kii hore iyo kan dambeba waa loo qabanaya xadaثna min jab بن الxاrث التmimiي qال aخbarana عaliي بن msr عan الأcmaشh bhada الاسناad mثله wuxuu imaam nawwi halkan leeyahay asanidan saddexda israacday mحamed بن cabd للahi بن نmayr iyo intaas haddana abubakr بن abi shayba xadaثana wakiع min jab بن الxاrث iyo intan israacday weeye kuwan oo kale de kii horena saasu ahaa cثman بن abi shayba iyo markaa qol adigu balme horta kuwan dambe waa hore reer kufiya dad baa kuba jiray wuxuu leeyahy asanida caynkani bal masalan oo de jarir bn cabdilxamid iyo baan ka yar baxsanaaye dhammaan asanidan saddexdii waa asanid wada reer kufa raggan oo dhan ba reer wada kufa markaasa wuxuu kaba cabiray wahada min aطrafi nafais may nuskadayday dhacday mooyi de kuwiina qolinkiina sharxu muslim sa taasi inay dhacday min aطraafi nafais hadday aطraaf idin dhacday kollay khada bay noqonaysaa madbaciya oo daraf de waa jamcu darf imikana tii loo jeeday maaha min aطraf waa afcalu tafdiilkii aطrafna waa tii dee ariif macnaha ariifka oda ujeedadu waxyaalaha asaaniidda xaggeeda nafaa'ista qiimaha le kuwooda usii qiimaha badan ee ama u dariifsan ayay arrinkani kaga midiyo macnuu waa maxay saddex sanad oo iswada ku wada xigo oo weliba wada reer kuufa una cid kaleba aanay ku dhex jirin waa shay dariifa ayuu leeyahy nafaa'iste xadiidka markaa sheekhu raximah llahu tacaala xagga macnaha wuxuu leeyahay isagoo jamaaca muxaqiqiintii kasoo naqlinaya ixsaanka halkan waxaa looga jeedaa الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جaميعا ruuxuu inuu mسلم xaqiiqiya noqdo ظaهir iyo baطinba iسلاamnimadkiisu fiicnaado kaa isaga wixii hore ee uu sameeyey oo dhan gaalnimadiisii dee gaalnimadiiba waa laga dhaafay dembigii kalena waa laga wada dhaafayaayo alislaamu yajubu maa qabla ama yahdimu maa qabla wuu inoo soo dhow ama casharka kaka dambeeyu inooguba imanaya wixii o dhan waa lagaba dhaafaya dee waana ka ilaahay yihi dee in yntahu yukfar lahu ma qad salaf weye oo qul ladiina kafaruu in yantahu yukfar lahu ma salaf kuwa gaalada waxaad ku tiri hadday islaamaan ay ka joogsadaan waxa wixii hore dhan waa loo dhaafaya marka lakiin isaacadan imika xadiidka inoogu suganna wuxuu leeyahy wa cadamu fi islam biqalb ruuxu afkii waa ka galay acmaashii la arkaya waaba laba imanaya laakiin qalbigiisa islaamnima ma jirto manaa u muujistay uun lakiin ma rumaysno waa si munaafiqiintu ay ahaayeen marka kuwaas oo kale de waa nin gaalnimadiisii iskaga negi dembigiisii hore iyo ka dambe ee uu filislaam intan uu daahirsaday laba yimi oo isu raacayaanoo lagama dhaafayo ee waa la wada qabanaya bal taas buu imaka halkan sheekhu raximah llahu tacala inooguma fasiro waayo dee kufrigiisii hore ayuu daa'imaya waana arin buu leeyahay xagga isticmaalka sharciga markan saa kuma fasirno taas waana jiraan qolooyinkii kitaabka sharxay barhkooda ee iyago kaba dhigaya hadduu ruuxu waaba islaamay islaamnimadkiisu haba fiicnaado eh, laakiin islaamnimadkaa uu islaamay mooyaane camalkiisii xumaayu markii hore samaynaya waa iska wataa ina muudayn waa zinaysan jiray khamru cabi jiray waa soo islaamay zinadii khamradii waa iska wataa un oo wixii muudayn ba halkii muudayn dee waa loo qabanaya markaa taas oo kale ixsaankana ay kaba dhigeen waa isagoo de wixii uu markii hore samayn jiray fara ka qaaday san usoo islaamay oo kale ee manaahibdii kale fara kaba qaaday markoodna bal taas bay leeyihin waaba umuuro aan kuba jamcin karno waxyaalihii meesha yime bal tan sheekh haddaan kuba gaabsana uu muxaqiqiintii kaba soo naqliyey kolle ixsaanki isaada taas bay noqonayan wallah subxana wataعala aclam subxaanaka allahuma bixamdika